الله وبركاته waxaynu isku nimid maanta oo salaaddii casar aynu ku tukanay masaajidkan muxaadaradii afraad ee aan idinla wadaagayey muxaadaradani waxay ku magacaaban tahay aلظulmu dulumaatun dulmigu waa mugdiyo ciwaanka muxaadarada ah, wuxuu ina dareensiinayaa inay qof walba waajib ku tahay inuu iska ilaaliyo dulmiga sababtu waxay tahay ikhwaanii dulmiga caaqibadiisu way daran tahay wuxuu asaas u yahay xumaan oo dhan sharkuna wuxuu ka soo unkumaa dulmiga ayuu ka soo unkumaa dulmigu waa wadcu shayi fii gayri mowdicihi asharciy dulmiga haddaynu macnayno waa shayga oo la dhigo meel khilaafsan meeshii uu sharcigu ugu talagalay waxaad odhan kartaa waa sharciga oo lagu xadgudbo wuxuuna u qaybsamaa qaybo nowca ah. ilaahayna subxaanahu wa tacaala ikhwaani wuxuu iska xarimay dulmiga inuu addoomihiisa dulmiyo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala iska xarimay addoomihiisana wuxuu ku waajibiyey inaanay isdulmin waynu arki doonaa noocyada kala duwan ee dulmigu uu leeyahay laakiin wax ilaahay iska xarimay naftiisii subxaana wa tacaala uu ka xarimay qofka ku dhiirada isaga laftiisu waxa weeyaan khatar buu daaqaya ilaahay subxaana wa tacaala xadiiska macruufka ah ee ay dadka soo wariyey ay aada iyo aad ay u weyneyn jireen xadiis qudsi ilaahay subxana wa tacala uu ku yidhi yaa cibaadii inii xaramtu الظulma calىa nafsii wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu addoommahaygiiow inii xaramtu الظulma calىa nafsii naftayda dulmiga ayaan ka xaaraan yeelay ilaahay subxana wa tacaala cidna ma dulmiyo wamaa rabuka bidallaami lilcabiid idinkana waxaan xaaraan idinka yeelay dulmiga oo dulmigu xaaraan buu idinka yahay ee haystulminiya abu idriis alkhawlaani raximah اllahu tacaala kaana ida xadaa bihada اlxadiid jaha calaa rukbatayhi min hawli maa fiihi abu abudriis alkhawlaani xadiiskaasi mar alla markuu u wariyo jilbaha ayuu dhici jiray waa maxay waa dareen uu dareemaayo khatarta arrinta dulmigu ay leedahay ilaahay subxaana wa tacaala ikhwaani wuxuu jecel yahay dadka cadliga ku dhaqma ee naftooda cadli kula dhaqma bini aadamka kalena cadli kula dhaqma isla markaana wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala necab yahay dhaalimiinta ayuu necab yahay kitaabka ilaahay haddaynu dib ugu noqonno waxaynu arkaynaa aayado qur-aan ah oo ka warramaya arrinkaasi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wallahu laa yuxibu الظaalimiin ilaahay subxaana wa tacaala dhaalimiinta ma jecla muqsidiinta muxuu ilaahay uu ku sheegay waaqsituu ina allaha yuxibu lmuqsitiin dhaalimiintii si aad ogtihiina maxabadu waa sifa min sifaat اllahi caza wajal ay salafkii ay ilaahay subxana wa tacaala u sugeen marka ilaahay subxana wa tacaala wallahu laa yuxibu الظaalimiin dhaalimiinta ilahay ma jecla laakiin ina allaha yuxibu lmuqsitiin <coughs> ilahay wuxuu jecel yahay kuwa cadliga fala ayuu ilahay subxana wa tacala jecel yahay inahu laa yuflixu الظaalimuun ayuu ilahay subxana wa tacala yidhi inahu laa yuflixu الظaalimuun dhaalimiintu marna ma aflaxaan sidaynu qisaska qaarkood aynu ku arki doonno adduunyadana dhaalimku kuma kuma aflaxo aakhirana hadduuna toobad keenin kuma aflaxayo marka waxaynu odhan karnaa dhaalimka waxa uu maxruum ka yahay ooanu qeyb ku lahayn falaaxa adduunyada iyo falaaxa aakhiro in eh, kuma lahaa in nasiib kuma laha doobad keenin oonu xuquuqdii lagu lahaa aanu dadkii ku lahaa aanu u celin fa weynu liladiina dalamuu min cadaabi yowmin aliim buu ilaahay subxaana wa tacaala u yihi wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun aayaddaasi salafka qaarkood markay akhriyaan aada iyo aad ayay u ooyi jireen ilaahay subxana wa tacaala ugu goodiyaayo dhaalimka ugu goodiyaayo way ku ta'ahuri jireen aada iyo aadna way way u ooyi jireen <coughs> alaa lacnat اllahi calى الظaalimiin ilaahay subxana wa tacaala wuxuu nacdalay dhaalimiinta shirkiga ayaa lagu fasiray oo ah halkani kuwa shirkiga ku dhacay ikhwaani waay dulmigu waxa uu leeyahay ikhwaani culimadu waxay u qeybiyaan saddex nooc ayay dulmiga u qeybiyaan nooca ugu horeeya waxa weyan waa inuu qofku uu shirku ku dhaco ina ulma ina shirka la ulmun caiim ilahay mu odhan ina shirka la ulmun caiim ulmigu ama waxaan u jeedaa shirkigu waa dulmi weyn marka anwaacda dulmiga waxa ugu weyn shirkiga oo suu dulmi u yahay ikhwaani shirkigu suu dulmi weyn u yahay wuxuu u yahay dee qofka ilaahay cibaadadiisii cid kale la wadaajiyey wuxuu ka kufriyey rabbigiisii abuuray khaaliqiisii rabbigiisii arsaaqaayey rabbigiisii ku tasarufaayey axwaashiisa iyo noloshiisa ayuu ka kufriyey marka dulmiga ugu weyn ee qof bini aadam ku dhici karaa waa isagoo khaaliqiisii u shirki yeelay waa arrin khatara dulmiga noociisa labaad waa inuu qofku naftiisa u dulmiyo fa minhum haalimu linafsihi buu ilaahi subxana wa tacala waxaa ka mid a ah addoomaha ilaahay ah, fa minhum haalimu linafsih mid naftiisa dulmiyey ayaa ka mid a ah suu qofka bini-aadamkii ikhwaani wa akhawaati uu naftiisa u dulmiyi karaa culimmadu waxay leeyihiin xataa nooca saddexaad oo ah inaad dadka bini-aadamiga aada ah dulmido shirkiga dad bini-aadana oo dulmiday naftaadii oo dulmiday intuba waxay yihiin waa dulmi aada naftaadii aada dulmiday weeyaan waan kusoo noqon doonaa masaladaasi laakiin nooca saddexaad ee dulmigu waa inaad dadka bini-aadamiga aada ah dulmiday weeyaan ood xuquuqdoodii meel meel aad kaga dhacday oo aad maalinkaa maanta ama aad diigoogii aad daadisay ama maalkoogii aad xadday ama aad yacni si kale u qoonsatay oo dib aada u geysatay mm, looma bannayn qof bini aadmi inuu qof kaloo bini aadamna u dulmiyo waay haddaba sebaynu u nidhi qofka bini aadamku naftiisa ayuu dulmiyi karaa bal u fiirso wuxuu u dulmiyi karaa lianno ficil kasta oo ilaahay lagu caasiyey waa dulmi aada naftaada dulmiday weeyaan dulmigana maxaa ka dhalanaya cadaab baa ka dhalanaya oo marka aada salaaddii aada ka tagtay aada soonkii ka tagtay aada macsidii ku dhacday aad ilaahay caasiday waxa weeyaan waxaad mutaysatay cadaab baad mutaysatay teeda kale qofka shirkiga ku dhacay hadduu ku dhinto shirkigaasi kufrigaasi naarta jahanaba ayuu ku waaraya oo ilahay subxana wa tacala mushrikiinta iyo gaalada jannada uu ka xaaraan yeelay ma gelayaan janno hadday gaalimo ku dhintaan xujadii risaaliga ahaydna ay ku oogantay markaa gaalku naftiisii uu dulmiyey markuu ilahu shirki yeelay waayo naftiisii buu u horseeday cadaab uu ku waaraayo weligii oo anu anu ka baxay maalinta qiyaamaha waxaa dhacaysa in daalimka loo yeedhi doono magaciisa loogu yeedhi ay dad badani ku soo xoomi doonaan ay soo hareere doonaan dadkaa ku soo ururay waa maxay waa dadkii u dulmiyey weeyaan mid baa odhan doona yaa rab rabbigayow wiicaay ku kalaa odhan doona yaa rab rabbigayow dhiiggaygii buu daadiyey oo wuu i dilay ku kalaa odhan doona yaa rab rabbigayow dalamanii wuu i dulmiyey ku kalaa odhan doona yaa rab cirdigaygiiyo sharafteedu ayuu meel kaga dhacay mid kale ayaa odhan doonayaa rabb way xantay maalintaasi ilaahay subxana wa tacaala cadaalad buu dadka ku kala xukumayaa qof walbana xaqiisii oo waafiya oon waxba laga nuqsaamin ayuu maalintaasi helaya ikhwaan dadkan daalimku waa dunyadii kusoo dulmiyey u soo dulmiyey xaqoogii bay doonayaan kii uu dilay kii uu xoolihiisa dhacay kii uu sharaftiisa iyo cirdigiisa meel kaga dhacay kii uu xantay kii u baahnaa in il loo gargaarin eanu u gargaarin isagoo kari karaa inuu gargaaro xaqiisii buu doonayaa ilahina subxana wa tacaala maalintaa dadka uu kala saaraya maxaa imanaya waxaa dhacaya in <clears throat> xasanaadkiisii xasanaadkiisii inta laga soo qaado loo qaybiyo dadkii uu dulmiyey bilaahi calaykum ikhwaani akhawaati bal ka fikira idinkuwa mowqifkaasi ka fikira salaadaadii oo cid kale la siinaayo xajkaagii oo cid kale la siinaayo soonkaagii oo qof kale la siinaayo sekadaadii oo qof kale la siinaayo acmaashaadii saalixa ahayd oo dad bid-aanao dad dad kaloo bila-aadmiya loo qaybinayo oo lagu faraqaayo walidalika aya xasan albasri raximah llahu tacala waxaa laga hayaa xantuu ka hadlaayay wuxuu yidhi haddaan haddaan cid u xamanayo buu yidhi hooyaday baan xaman lahaa bal fiqhiisa iyo fahamkiisa xeesha dheer u fiirsada haddaan qof un xaman lahaa hooyada baan xaman lahaa muxuu ujeedaa wuxuu ujeedaa qofkaan xantay haddaanan xaqiisii adduunyada aanan ugu gudin oonan siin maalinta qiyaamaha xaqaygii buu doonayaa eh, xaqiisii buu doonayaa salaadaydii buu doonayaa soonkaygii buu doonayaa ilan maalintaasi jeeguma qori kartid ah oo inta laydin heshiisiiyo intaasoo lacaga compensationna siin kari maysid waa maalin laa yanfacu maalun walaa banuun yowm alxasra wanadaama maalintaasi lacag waxba xuquuqdii lacag laguma kala qaadanaayo jeegagni layskuma qoraayo markaa wuxuu doonayaa xaqiisii buu doonayaa dinaar iyo dirham ma haysatid xaqiisa waxaad ugu gudaysaa in salaadaadii soomkaaga acmaashaadii saalixayd la siiyo xasan albasri raximah llahu tacaala wuxuu leeyahy hooyadee baan xaman la hadaan cid xantu xuntay lakin haddaan mar cid xaman lahaa hooyadee baan xaman lahaa siday hooyaday ajarkayga xasanaadkayga maalinta qiyamaha iyado u goosato alkina imankaa ka taagneed eega ikhwaani waxay isweydiinla kuwa dadka dhiigooga daadinaya kuwa xoolahooga dhacaya kuwa cirdigooga meel kaga dhacaya kuwa yani balaayooyinka galabsada adduunyadan maxay maalinta qiyaamaha ay la imanayaan ayaa meesha ku jirta aalimkii dulmiga faraha badan ku dhacay wuxuu gaadhayaa heer acmaashiisii saalixayd oo dhami ay dhammaato laakiin weli waxa lagu leeyahay amaah baa lagu leeyahay dad baa safka ugu jira waxaa lagu samaynayaa markaa lawanaga yidhi maalintaa dinaari ma jire macaasidoodii ayaa isaga dusha laga saaraya walciyaadu billah mowqifka ikhwaani aada uga fakira xasanaadkiisii markay dhammaadeen mararka qaarkood ikhwaani waxaynu moodnaa salaada iyo safkoon oon ku jiro iyo xajkoon mar walba tago iyo cumradoon ramadaan walba tago inay badbaadinsa maalinta qiyaamaha haddaanad xuquuqda dadka aanad celin haddaanad iska ilaalin inaad khalqiga ilaahay aad ku xadgudubtid cumradaa iyo xajkaa aad ku daalayso dad kalaa qaadanaya oad ushaqaysanaysaa ad waxba ku anfacan maysid maalinta qiyaamaha acmaashii saalixeed markay dhammaatay maxaa lagu sameynayaa waxaa lagu sameynayaa macaasidoodii dadkii uu dulmiyey macaasidoodii ayaa isaga isaga dusha laga saaraya dabeetana naartaa lagu ridaya walciyaadu billah si aawadeed ayay salafku aada iyo aad ay iskaga ilaalin jireen dulmiga dulmigana waxay u haysteen inaanu dulmigu wax ciyaara aanu ahayn laa tadlimana idaa maa kunta muqtadira faالظulmu yarjicu cuqbaahu ila الnadami tanaamu caynaaka wاlmadluumu muntabihun yadcuu calayka wacaynu اllahi lam tanami taas xaqiiqo ah laa tadlimanna ida maa kunta muqtadira cidna ha dulmiyin haddii aad karayso faالظulmu tarjicu cuqbaahu ila الnadami caaqibada dulmigu waxa ay tahay waa tiiraanyo tanaamu caynaaka war niyow daalimi nink niyow daalimi intaad bini aadan iyo khalqi ilaahay dulmiday ee aad ka seexatood barkimada dha dheeraysatay waalmadluumu muntabihun kaa dulmidayna waa soo jeedaayo magaranaysaa uu baraarugsan yahay yadcuu calayka uu ku habaarayaa wa caynu llahi lam tanmi marka yani saasay salafkii ay uga digi jireen dulmiga abu darda radi allahu tacaala canhu saaxibu rasuuli llahi sala allahu alay wasalam waxaa laga soo wariyey inuu yidhi iska ilaali buu yidhi iska jir ilmada agoonta iyo ilmada <clears throat> dadka madluumiinta ah iska jir oo ka feejignow oo iska ilaali ilmada agoonta iyo ilmada madluumiinta waayo ilmadu habeenka dhexdiisa ayay socotaa ah, wannaasu niyaamun intay dadku hurdaan dadka agoomaha ee xoolahoogii xaqla-aanta lagu cunay dadka agoomaha ah, dadka madluumiinta ee la dulmiyey ilmadoodu ciyaar maaha ibnqayim buu ahaa raximah allahu tacaala kii lahaa imisa agoon habeenkii ooyo ilma ka daadanaysaa imisa qof dumar ah habeenkii jiiftaa iyadoo ilmaynaysaa imisa ayaa qof daciifa habeenkii ilmaynaya isagoo ilaahay uga daalimkii dulmiyey iska jir ilmada ilmada madluumka noocu doona ahaaba qofka dulmiday waayo waxa weeyaan habeenkii ayay socotaa oo ilaahay baa ajiibaa markay ducaynayaan ay ku habaarayaan wannaasu niyaamun tiyo dadku ay hurdaan <clears throat> cali bn abi aalib radi allahu tacaala canhu ayaa isagoo isaguna ka hadlaya wuxuu yihi ywm lmadluumi cala alaalimi ashaddu min ywmi alaalimi cala lmaluumi yowmu lmadluumi cala alaalimi maalinta madluumku xaqiisa ka qaadanayo daalimka waa maalinta qiyaamaha ee la istaagi doono bayna yaday illaahi subxaana wa tacaala maalintaasi ayaa ka adag maalintii daalimku uu madluumka dulmiyaayey maalinta qofkii la dulmiyey xaqiisa oofsan doono bayna yaday caza wajal ilaahay hortiisa yowma laa yanfacu maalu walaa banuun yowma alxasraati wاnnadaama maalintaasi ayaa ka adag oo ka shido badan maalintii daalimku adduunyadan dadka ducafada ah iyo dadka aan xaqooga in oofsan kareen oo adduunyada uu ku dulmiyaayey cali bnu fudayl oo fudayl bnu cayaad inankiisii weeyaan ayaa wuxuu yidhi abkii calىa man dalamanii إida waqafa gada bayna yaday اllahi tacaala walam yakun lahu xujat abkii abkii calىa man dalamanii waxaan u ooyaa buu yidhi ninka idulmiyey إidaa waqafa gada bayna yaday اllahi caza wajal hadduu biritoole markuu is hortaaga ilaahay walam yakun lahu xuja xujo iyo daliil isku difaaca aanu haysan bale waa dadkii saalixiinta weeyaan ee garanayay dulmigu iyo xuquuqda khalqiga ilaahay iyo addoomaha ilaahay oo lagu xadgudbaa khatarta ale anaaba u ooye buu yidhi daalimkii dulmiyey muxuu yeeli doonaa britol markuu maalintu ilaahay subxana wa tacaala is hortaago yuusuf ibn ibnu asbaad ayaa isagoo ina dareensiinaya dulmiga khatartiisu sida tahay iyo xumaanta ay leedahay in daalimiinta la isbarbartaagaa ayaa waxa uu yidhi raximah allahu tacaala man dacaa liaalimin bilbaqaa man dacaa lidaalimin bilbaqaa noocu doono ahaado ama madaxweyne ahaado ama wasiir ahaado ama dowlad daalimada ha noqoto ama qole qole kale ku duulayso dulminaysa ku xoog badan oo u xoog sheeganaysa ha ahaato ama nin xaaskiisa dulmiya ama gabadh ninkeygii dulmayaysa man dacaa liظaalimin biاlbaqaa ninka dhaalim ugu duceeya inuu sii jiro faqad axaba an yucصى اllaha fii ardihi wuxuu jeclaystay in ilaahay subxaana watacaala dhulkiisa isaga lagu caasiyo ah, marka dhaalimka qalbigana ha ka jeclaysan af iyo adina ha ku taageerin nin daalibah weligaa qayb ha ka noqon meel qof lagu dulmiyaayo soomaalidu waxay ku dhaceen maanta waxaad arkaysaa niman masaajidada qabtaa salaada ku haya oo cumrada ramadaanta aanay seegeen haddee laakiin waxay ka qeyb qalaan majaalista qabaa'ishooda ay ku dulmayaan qabaa-il kale waxay fadhiyaan oo safka hore kaga jiraan qaaraanka qabiilka laga guraayo ee dad kale lagu dulmiyaayo ayay qayb ka noqdaan waxay moodayaan inay salaadooda anfacayso soonkoogu anfacayo imaam axmed raximah allahu tacaala qisadiisa waa taqaanaa marka imaamka yacni muctazilada ayaa waxa ay isbahaysi la yeelatay xukaamtii xilligaasi marka ummaddii islaamka ayaa waxay dooneen inay ku qasbaan caqiidadaasi baailka ah imaam axmed raximah allahu tacaala iyo ciddii la jirtay ee a'imadii ahlu sunnuhu waxa weeyaan way istaageen sida looga baahan yahay culimada iyo imaamiyada muslimiinta culimada muslimiinta fi kulli zamani wa fi kulli makan inay sida gorayada ay luqunta camuudda geliyaan maaha hada ah. laysa da'b culamaa salaf nacam caalimka waxaa u bannaan haduu cabsado oo uu keri kari waayo uu ku dhiirno inuu xaqa yidhaahdo in iska aamuso gurigiisa fadhiyo oo caruurtiisa reerkiisa oo beriiskiiyo baastada la cunaa u bannaan salaadihiisana iska tukado laakiin intuu microfoonna qabsado oo mimbarra u furto oo ahlu xaqa hujuumo oo diinta ilaahay subxaana wa tacaala uu been ka sheego waxa weeyaan caalimka uma bannaana haddii aanad xaqa ku dhawaaqi kareen cala alaqal akhi uskot gurigaaguna ha ku deeqo laakiin waxaa taa ka fadli badan oo culimmadu qaatibatan ay isku raaceen min naxiyat alfatwa in ninka xaqa ku adimayaa uu ka fadli badan yahay ka isagu doontay salaamada ee iska aamusay shankii kuma jirto caalimka xaqika xaqa ku adimaya ee naftiisa khatarta yacni ula bareeray ee meel walba ka odhanaya waxa waafaqsan kitaabka ilaahay sunnaha rasuulkiisa sala allahu alay slam ayaa ka fadli badan caalimka aamusan walidalika ayaa imaam alimam axmed raximah اllahu tacaala uu noqday imaamu ahli الsunna waاljamaca waayo xilli ay culimo badani yani ay iska aamuseen buu isagu qaama licaqiidaة الslaf wadaafaca canha marka imaam axmed raximah اllahu tacaala jeelkooda ogeedano aad baa loo dhibay waa la karbaashay dhib badan baa la geeye loo geystay marka eh, askarigii jeelka ayaa maalin u yimid ilan dadkan waa iska muslimiin bay ahaayeen magaranaysaa inaguma gaalaysiino askarigii jeelka ayaa imaam axmed u yimid isagoo dhibtaa ku jira suu yidhi imaam axmed ma ka mid ahay acwaan aalimiin o acwaan alama kuwa aalimiinta maalinkaa maanta ah caawinaya miyaan ka mid ahay waa kuwa maanta dee in caalam eh, islaami sida muslimiinta iyo culimada iyo ducaadda iyo muslixiinta loogu dhibaayo yaa yaa yaa yaa dhibta geystay culimadii islaamkae in jeelka lagu karbaasheye in sanawaadka ku jiray ah. soo ma ahayn qaar islaam sheeganaya soo ma ahayn kuwa maanta samaynaya soo qaar soo qaar islaama sheeganaya ma aha waa taasi weeyaan waay miyaan acwaan adalama miyaan ka mid ahay imaam axmed wuxuu ku yidhi anta min addalamati anfusihim kuwa caawinaya ma tihiid ee adiga laftaada adiga qudhaada ayaa daalima adiga qudhaada ayaa daalima nin qayb ka noqday imaam weyn oo la cadibaayey oo la jeedeeleynaayey oo la karbaashaayey ilaa dhiiguu ka qubtay xataa salaaddii ay ku adkaatay wuxuu maalin baa imaam axmed raximah allahu tacaala sida manaaqib shaaficiya eh, ku qoran eh, eh, kolley meelo kalena oo ku jirta lakiin an ah, waxaan ka akriyay manaaqib shaaficiya baan ka akriyey waayo culimada qaarkood baa imaam axmed waxaa dabcan lagu tiriyaa inuu ahaa ardaygii imaam shaafici buu ahaa saasay culimada shaaficiyada qaarkood sida subkio ay ay ugu dareen yani shaaficiyada ay dhinaca ay kaga dareen markay taarikhda ka sheekeeyeen umuuman markuu cadaabkii uu ka batay waxaan dareensiinayaa ayuha alikhwa aalimiinta maanta muslimiinta dhibaysaa meesha ay taagan yihiin iyo xumaanta iyo fuxshiga ay ku jiraan ayaa wuxuu imaamkii dareemay raximah allahu tacaala dhibtigaa ka fara iyo jeedalkii saa maalinba wuxuu arkay ninka qoorta dadka ka gooyo kusoo socdaa nin caan qof caan u ahaa oo marka qof la dilaayo magaranaysa icdaam lagu samaynayo ayaa seeftu qoorta kaga goyn jiray wuxuu yidhi isagaa iska sheekeynaya imaam axmed raximah allahu tacaala markaan arkay isagoo iisoo socdo seeftiisiina sitaa ayaan idhi bu yidhi alxamdulilah laqad jaaa alfaraj ilahay mahadle farajkii baa yimid bimacnaa yani karbaashkan iyo dhibtan baan ka raysanaya qoortu iga goyn doonaa waa khalaas ilahay baan la kulmin doonaa rag waxaa sameynaya inta imaamku yimaadee bay ku leeyihiin imaam axmedow miyaanu ka mid nahay kuwa kuwa aalimiinta caawinaya miyaanu ka mid nahay ah, kuwa aalimiinta caawinaya qaar baa maanta dulmiga iskaga dhex jiro waxay moodayaan ah, birtole markaan wasaaradda laga qaado ayaan waxay toleeyihiin inay eh, soo xajiyo soo cumraysan doonaa taban xajkaaga cumradaada ilahay bay jirtaa laakiin dulmigii aad ka gashay addoomaha ilaahay yaa xaggee la tegeysaa xuquuqdu waa laba nooc weeyaan waa xaq ilahay in ka dhexeeya iyo xaq bila aadmiga bilaaadmiga idinka dhexeeya ah, marka dulmigii aad addoomaha ilaahay ka gashay maxaad kala yeeraysaan saasuu yidhi <clears throat> ahamiyadda ikhwaani uu cadligu cadligu leeyahay iyo khatarta uu dulmigu leeyahay ayaa waxaa lasoo wari waxaa lasoo warinayaa in la yidhi ilaahay wa watacaala wuxuu u gargaaraya shekh islaam ibnu taimiya ayaa ayaa hadalkaasi kutubtiisa meelo kamida ku sheegay waxaan akriyey uh, sheekh albani raximah llahu tacaala oo la weydiiyey hadalkaasi oo isaguna le waa hadal yani waaqica waa reality hadalkan imanka aanila wadaagi doono oo maxay ah sheekh اlislam ibn taymiya wuxuu yihi raximah llah in allaha yansuru اdawla alcaadila wain kanat kaafira ilahay subxana wa tacala wuxuu gargaaraa addawla uh, alcaadila dowladda caadilka ah ee shacbigeyga cadaalad kula dhaqmaysaa wain kanat kaafira dowlad kaafira baa hatee walaa yansuru addawla alaalima wain kaanat mu'mina ilaahay uma gargaaro dowladda daalimada ah ee shacbigeyga in dhibta u geysanaysa ay wasaradu ay xoolihii dhacayaan a madaxdii ay xoolihii dhacayso bal eeg soomaaliya kii min gees ilaa gees dhulka soomaalidu ay degto ilaa jabuuti kaga soo bilow ilaa waxaad gaadhsiisaa raaskambooni dadka ka taliya maalintaa uu madaxnimada ama wasiirnimada uu ka tago ayaa waxa weeyaan intaasoo daarood iyo intaasoo qasribaa baa dhulka gaalada uga maxatil uga dhisan qaarkood baa la sheegayay caruurtooda markay aroosanayso lacagta ay ku bixiyen waa lacag aan la qiyaasi karayn hay ka keenay lacagta may guryuhooga iska fadhiyaan si ay lacagtaa u helaan waxa weeyaan waa lacagtii qaranka waa lacagtii ummadda weeyaan bal waxaan odhan karaa waxayn waa cashuurta laga qaado islaamaha masaakiinta ah ee dariiqyada tamaandhada iyo baradhada ku iibinaya weeyaan ibnu taimiya kelmadiisu saan idhi sheekh albani raximah llahu tacala uu ku waafaqay oo ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u gargaaraa dowlad cadli samaynaysa xitaa hadday tahay dowlad gaal ah lakiin ilahi subxana wa tacaala uma gargaaro dowlad dulmi dadkeega kula dhacaysa walow ay maxay tahay walow ay tahay dowlad mu'minada ayib waxa aynu ku soo xigsiinaynaa muqadimadaasi ikhwaani markaan muqadimo yidhi ma aha wax badan ba uma jeedo insha allah <clears throat> eh, ulmigu wuxuu leeyahay muuqaalo kala duwan buu leeyahay qofka muminkana waxaa loo baahan yahy inuu muuqaaladaasi dulmiga inuu iska jiro oo iska ilaaliyo ayaa ayaa loo baahan yahay sidaan hore usoo sheegnay waxa weeyaan waa dadka waxaa ka mid a ah dadka xuquuqdooda laga indafiro ama xuquuq maali ahaato ama xuquuq dhinaca nafta iyo cirdiga ahaatee waxa weeyaan waa dadka xuquuqdooda meel lagaga dhaco waay suuradihiisa waxaa ka mid oo ah ugu khatarsan ikhwaani in dadka laga leexiyo diinta ilaahay oo see diinta ilahay looga leexinaya waxa weya waa in shubahaad iyo shaki dadka lagu beero waa in shirki iyo bidac iyo kufri ummadda lagu dhex faafiyo waa in fisqiga iyo xumaanta iyo fuxshiga iyo fujuurka ummadda lagu dhex faafiyo kuwa waxyaabaha noocaasiya ku kacaya muslimiinta dhexdooda ee tiifiyada u furtay ee qalinkooga wax ku qoraya ee carabkooga iyo afkooga kaga hadlaya ee dhalinyartii muslimiinta iyo dumarkii muslimaadka ku dhex faafinaya ee alwaanun min alfujuuri waalfusuuq waxa weyan waa aalimiin weeyaan waayo ulmi ka weyn miyaad ii sheegi kartaa ummadda oo laga aftuubayo diintoodii ummadda oo laga aftuubayo diinteedii ummadda oo laga aftuubayo astaanteedii islaamnimo ummadda oo laga aftuubayo caqiidadeedii iyo islaamnimadeedii dulmiga ka badani waa maxay ikhwaani nafta oo qudha laga gooyo waxaa ka khatar badan ikhwaani <coughs> dadka ummadda diinto diin diinta ummadda khatar gelinaya culimo casriga nool ayaa waxay ku fidiyoodeen waxay ku fidiyoodeen haddii ay shareecadu bannaysay oo xukun adag ay ka bixisay dadka qutaacu turuqa ah ee mooryaanka iyo daydayga ah waxay yidhaahdeen fasaadka ay kuwaasi ku kacayaan mooryaanta iyo qutaacu turuqu waxa ka khatar badan bay yidhaahdeen oo ka xun fasaadka ay ku kacayaan kuwa dadka diintooda kharaabinaya diintooda kharaabinaya addoon waad ila qiyaasi kartaa akhi waad ila qiyaasi kartaa in eh, libraaliyiinta iyo cilmaaniyiinta horarka ku ah in astaantii islaamnimo ee ummaddan horarka ku ah dhowrsanaantii hablaha iyo dumarka muslimiinta horarka ku ah caqiidadii islaamka ee la doonaya in caruurta muslimiinta ee soo koraysa lagu dhaqo ee lagu koriyo waxaan leenahay kuwaasi waxa ay ku dhacayaan dulmi aada iyo aada u xoog badan oo loo baahan in loo sheego loona caddeeyo waxaa kaloo dulmiga ka mid ah in dadka nufuustooda lagu lagu xadgudbo see loogu xadgudbayaa waa in dhiiggooga la daadiyo dhiig xaaraan lagu daadiyo waa arrin khatar ah qofka muslimkoona marna ha fudaydsan dhiig ilaahay subxaana wa tacaala uu xaaraan yeelay ha fudaydsan ah diintaada saaco badan baad kaga jirtaa intaana daadin dhiig dhiig xaaraana ka fiirso oo iska ilaali waay waxaa ka mid ah in tortor lagu sameeyo dadka iyo khalqiga ilaahay oo jeelalka lagu tacdiibiyo caalamlislaami wixii ka dhacay iyo waxa ka dhacayo wa waxaan caqligu aanu keenin rabiic alcarabi markii andimo badani ay dhacday ee la galay jeelalkoogii waxaa lagu arkay cajab alcujaab waxaan qiyaas lahayn naazigii baad ka sheekeynaysaa iyo musolini iyo haddayna musolini iyo iyo iyo hitler iyo aanay baradhaafin calaqal ardaydoodii bay ahayd oo iyagay ka barteen tacdiibka iyo sida addoomaha ilaahay loogu ciqaabo adduunyadan ah, orodo eeg jeelalkii ka furnaa ciraaq iyo saddam xuseen jeelalkii libiya ka furnaa orodoo eeg taariikhda akri ah, dubaad alxaraar jamaal cabdinaasir iyo qoladiisii waxay ku sameeyeen dadkii muslimiinta ahaa naafidatun cala aljaxiim akhri alikhwan almuslimiin alikhwan almuslimiin fi sujuuni cabdinaasir akhri alqaabiduuna cala aljamr akhri kutubtaasi lagu duugay ee lagu xariiqay dubaad alxraar iyo jamaal cabdinaasir iyo colkiisiiy sida ay muslimiinta ay u cadibi jireen kuwii ka dambeynaysaasubay sameyn marka ikhwaani waxa weeyaan waa waa nooc min min anwaac الظulm sheekh almaxalaawi xafidahu llah waa da- weeyaan ayaa markaan maraykan halkan arday baan ka ahaa magaalada portland markaa wuu noo yimid wuna soo siyaartay marka waxaanu waxyaaba badan bu nooga sheekeeyey waa nin aad iyo aad ilaahay subxana wa tacaala taqwo iyo cilmi iyo geesnimo uu siiyey marka wuxuu nooga sheekeynayey koob iyo siddeetankii markii saadaad madaxweynihii masaaridu uu dadka culimada iyo muslixiinta anuu kelmadda islaamiyiinta waan yar kala haystaa kelmaddaasi terminologiga waan yar kala haystaa inkastoo qoraaladeeda aan af soomaaliga aan ku qoray qaarkood u qalamka igaga dhacay aan jecelay inaan wax ka bedelo lakiin kelmadda islaamiyiin ma jecli waana kelmad galbeedku si qaldan uu isticmaalo in muslimiinta muslimiin iyo islaamiyiin loo kala qaybiyo abadan wada muslimiin baynu nahay lakiin muslimiinta gudahooda ah waxa weeyaan eh, de waa darajooyin bay kala leeyihiin minhum eh, almuqtasid waminhum alظalim waminhum asaabiq ila alkhayraat taasay u kala qaybsan lakin dhammaanteen muslimiin marka inuu galbeedku inagu qasbo terminology aan islaamkeena ku jirin oo inoo kala qaybiyaan muslimiin iyo islaamiyiin ish macna hada alkalaam ah, marka aynu kano de aynu aad iyo aad iska ilaalino islaamiyiinta qoraalada reer galbeedkana aad markaa waxaan jeclana in la yidhaha adducaa haddaad haddaad ka hadlayso dadka hawsha islaamka ku jira waxaad tidhahdaa waa culimada waa ducaadda waa dalabat alcilm waa almuslixiin saas u isticmaal kelmadahaasi marka dadka noocaasi markuu koob iyo sideetankii uu xidhay ayaa jeelka aad iyo aad baa loogu tacdiibiyey oo loogu dhibay sheekh maxalaawi ayaa ka mid ahaa culimadii jeelka lagu jirdilayay wuxu yihi waxaan arkay anaaba sheekha hor fadhiyey oo ka waraysa wuxuu yidhi cadaab aan qiyaasnayn ka imaamka yani muctizilada ayaa waxa ay isbahaysi la yeelatay xukaamtii xilligaasi marka ummaddii islaamka ayaa waxay dooneen inay ku qasbaan caqiidadaasi baatilka ah imaam axmed raximah allahu tacaala iyo ciddii la jirtay ee aimadii ahlu sunnuhu waxa weeyaan way istaageen sida looga baahan yahay culimada iyo imaamiyada muslimiinta culimada muslimiinta fii kuli zamani wa fi kuli makan inay sida gorayada ay luqunta camuudda geliyaan maaha hada laysa da'b culamaa الsalaf nacam caalimka waxaa u bannaan hadduu cabsado oo uu keri kari waayo oo uu ku dhiirno inuu xaqay yidhaahdo in iska aamuso gurigiisa fadhiyo oo carruurtiisa reerkiisa oo beriiskaiyo baastada la cunaa u bannaan salaadihiisana iska tukado laakiin intuu microfoonna qabsado oo mimbarra u furto oo ahlu xaqa hujuumo oo diinta ilaahay subxaana wa tacaala uu been ka sheego waxa weeyaan caalimka uma bannaana haddii aanad xaqa ku dhawaaqi kareen cala alaqal akhi uskot gurigaaguna ha ku deeqo laakiin waxaa taa ka fadli badan oo culimadu qaatibatan ay isku raaceen min naxiyat alfatwa in ninka xaqa ku addimayaa uu ka fadli badan yahay ka isagu doontay salaamada ee iska aamusay shankii taas kuma jirto caalimka xaqiga xaqa ku adimaya ee naftiisa khatarta yacni ula bareeray ee meel walba ka odhanaya waxa waafaqsan kitaabka ilaahay sunaha rasuulkiisa sala اllah alay slam ayaa ka fadli badan caalimka aamusan walidalika ayaa imaam alimam axmed raximah اllahu tacaala uu noqday imaamu ahli الsunna waاljamaca waayo xilli ay culimo badani yani ay iska aamuseen buu isagu qaama licaqiidat الslaf daafaca canha marka imaam axmed raximah اllahu tacaala jeelka waadogeedano aad baa loo dhibay waa la karbaashay dhib badan baa la geeye loo geystay marka eh, askarigii jeelka ayaa maalin u yimid ilan dadkan waa iska muslimuun bay ahaayeen magaranaysaa inaguma gaalisiino ah, askarigii jeelka ayaa imaam axmed u yimid isagoo dhibtaa ku jira suu yidhi imaam axmed ma ka mid ahay acwaan aalimiin o acwaan alama kuwa aalimiinta <coughs> maalinkaa maanta ah caawinaya miyaan ka mid ahay ah, waa kuwa maanta dee caalam islaami sida muslimiinta iyo culimada iyo ducaadda iyo muslixiinta loogu dhibaayo yaa yaa yaa yaa dhibta geystay ah. culimadii islaamkaee in jeelka lagu karbaasheye in sanawaadka ku jiray ah. soo ma qaar islaam sheeganaya soo ma kuwa maanta samaynaya soo qaar soo qaar islaama sheeganaya ma aha taasi weeyaan waay miyaan acwaan adalama miyaan ka mid ahay imaam axmed wuxuu ku yidhi anta min addalamati anfusihim kuwa caawinaya ma tihiin ee adiga laftaada adiga qudhaada ayaa aalima adiga qudhaada ayaa dhaalima nin qeyb ka noqday imaam weyn oo la cadibaayey oo la jeedeeleynaayey oo la karbaashaayey ilaa dhiiguu ka qubtay xataa salaaddii ay ku adkaatay wuxuu hi maalin baa imaam axmed raximah allahu tacaala sida manaaqib shaaficiya ku qoran Eh, kolley meelo kalena ku jirta lakin an ah, ah, waxaan ka akriyay manaqib shaafici baan ka akriyey waayo culimada qaarkood baa imaam axmed waxaa dabcan lagu tiriyaa inuu ahaa ardaygii eh, imaam shaafici buu ahaa saasay culimada shaaficida qaarkood sida subkio ay ay ugu dareen yani n eh, shaaficida ay dhinaca ay kaga dareen markay taarikhsa ka sheekeeyeen umuuman markuu cadaabkii uu ka batay waxaan dareensiinayaa ayuha alikhwa aalimiinta maanta muslimiinta dhibaysaa meesha ay taagan yihiin iyo xumaanta iyo fuxshiga ay ku jiraan ayaa wuxuu imaamkii dareem raximah tacaala dhibtigaa ka farabadatay iyo iyo jeedalkii saa maalinbu wuxuu arkay ninka qoorta dadka ka gooyo kusoo socda ah, nin caanu qof caanu ahaa oo marka qof la dilaayo magaranaysa icdaam lagu sameynaayo ayaa seeftu qoorta kaga goyn jiray wuxuu yihi isagaa iska sheekeynaya imaam axmed raximah allahu tacaala markaan arkay isagoo isoo socdo seeftiisiina sitaa ayaan idhi buu yidhi alxamdulilah laqad jaa alfaraj ilahay mahadl farajkii baa yimid bimacnaa yani karbaashkan iyo dhibta maan ka raysanaya qoortuu iga goyn doonaa waa khalaas ilahay baan la kulmin doonaa rag waxaa sameynayaa inta imaamkii yimaadeen bay ku leeyihiin imaam axmedow miyaanu ka mid nahay kuwa kuwa dhaalimiinta caawinaya miyaanu ka mid nahay a kuwa dhaalimiinta caawinaya qaar baa maanta dulmiga iskaga dhex jiro waxay moodayaan Ah, britola markaan wasaaradda layga qaado ayaan waxay toleeyeynaa inay soo xajiyo soo cumraysan doonaa taban xajkaaga cumradaada ilahay bay jirtaa laakiin dulmigii aad ka gashay addoomaha ilaahay ya xaggee la tegeysaa xuquuqdu waa laba nooc weeyaan waa xaq ilaahay idinka dhexeeya iyo xaq bili-aadmiga idinka dhexeeya ah, marka dulmigii aad addoomaha ilahay ka gashay maxaad kala yeeraysaan saasuu yidhi <clears throat> eh, ahamiyadda ikhwaani uu cadligu cadligu leeyahay iyo khatarta uu dulmigu leeyahay ayaa waxaa lasoo wari waxaa lasoo warinayaa in la yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u gargaaraya shekhu islam ibnu temiya ayaa ayaa hadalkaasi kutubtiisa meelo ka mida ku sheegay waxaan akhriyey ah, sheekh albani raximah allahu tacala oo loo weydiiyey hadalkaasi oo isaguna le waa hadal yacni waaqica waa is reality hadalkan iminka aan la wadaagi doono oo maxay ah شhekh الاسلام iبن تيمyة wuxuu yihi رaحimه الlah iن اllaha yansr الdowلة alcaadilة wain kanat كاfirة aniga ka naftayda ku dhacaayey waxaa iga darnaa buu yidhi qolalka igu xiga dhalinyarta da'da yar ee lagu cadaabayey markaan qayladooda maqlo ayaa ayay meelin xanuuni jirtay buu yidhi jeedallada iyo karbaashka aniga igu dhacayay waxaa igaga darnaa buu yidhi dhalinyartaa da'da yar ee diintooda iyo islaamkooga iyo garkay la bixeen iyo qur-aankay xafideen iyo salaadda fajir bay yimaadeen iyo dacwada jaamacadaha ka dhex wadaan lagu cadaabay markaan maqlo ayaa dhib igu ahayd buy cumuuman waxaan ognahay inuu nebigu sala allahu عalيه wasalam uu yidhi ina allaha yucadibu aladiina yucadibuuna الnaasa fi الdunya u fiirsa xadiiskaasi in allaha yucadibu ilaahay wuxuu cadaabayaa aladiina kuwa yucadibuuna annaasa fi dunya kuwa dadka adduunyada ku cadaaba qof khalqiga ilaahay cadaabay bar yani jeelalka muslimiinta ma og tahay akhi wa okti in dad muslimiina electric lagu qaban jiray sheekh kashkaca jiradiisii baan xusuustaa markaan dhaliirta ahaa lix iyo toban jiri toban jir aan ahaan jirin dhegeysan jirnay qof bini aadanigu ku leeyahy sidii sidii sumaadada taaluunka maaluumkan orta ku ciyaartay maalmaha ciidihiiyo iyo qofkii biniaadankaa la afuufaya inta dabada laga afuufo ayaa aloohiis calooshiisii saasoo kale laga dhigaya ay baa lagu diri ayda boliiska ayaa lagu diri marka ilaahay subxana wa taala ma ogola ikhwaani waana waana kan nebigu le sala allahu alay ilaahay wuu cadaabaya kuwa dadka biniaadamiga addunyada ku cadaaba waay waxaa kaloo kamid a ah, ikhwaani in dadka xoolahooga lagu xadgudbo waay oo sidee loogu xadgudbo ama in la xado ama xoog lagaga qaado waa yahay ama intaad amaha qaadato aad amahdii soo celi weydo adigoo karaya inaad amahdii celiso tuugadii waa xaaraanimo inaad um, dadka bini aadmiga muslim iyo gaalba gaalka xadda miyaa lagu ogoliyay gaalka inaad ku tacadido miyaa lagu ogolyahay gaal aad ballan wada gasheen inaad khayaamsa miyaa lagu ogolyahay laguma ogola ha marka <clears throat> in xoolihii dadka aada dacdo muslim iyo gaalba inaad xaddo waa xaaraan inaad xoog kaga qaado nin wasiiri uu jagooyinka dadka kale xoog ku qaato ya waxaad arkaysaa meel ay ab can jad ya awyashaa meel ay deganaayin baa nin wasiira iska meel iska qaadanaya war shalay aabad meeshan u timidee seed u qaadanaysaa yaa kuu baneeyey yaa kuu xalaaleeyey waa wasiir weeyaan inay dawladdu dhulka dadka ay xaddaa waa dulmi weeyaan oo ma banaana saanina amaahda lafteeda ka ka fiirsada ikhwaani oo ah haddaad dad wax ka amaahato amaahdaa celi haddii aad kari karto laakiin adoo muqtadira oo awood leh in amaahdii lagugu lahaa aad celisid ood celin weyday waa arrin khatara weeyaan waay <clears throat> allahuma salli ala maxamed waala ali maxamed waxaynu hadal haynay masalada ah in dadka xoolahooga la dhaco baynu hadal haynay marka waxaan idinku dhex darayaa eh, qisa ayaan idinku dhex darayaa <clears throat> dadka xoolahooga la xado iyo dadka oo oo la cadibo oo la dulmiyo tacdibaadda waxaan idinla wadaagayaa sheeko aan ka maqlay sheekh maxamed xasaan oo isaguna uu yidhi waxa uu ka akriyey jariiradda alahraam ee qaahiro ka soo baxda qisadu waxa ay sheegaysaa sida jariiradda loogu qoray sheekhuna uu sheegay reerbaa waxay lahaayeen inan u shaqaysa aabeed wuxuu ahaa fallaax faqiira beeraley faqiira ayuu ahaa markaa reer reer bay u shaqaynaysay nin iyo xaaskiisa iyo caruurtoodii inan yar bay ahayd inanta ushaqaynaysay laakiin waxay dhaha waxa ay tiri si xun bay ula dhaqmi jireen oo way yani dili jireen way dharbaaxi jireen ilaa heer walciyaadu billah waa arrinka iga yaabiyey eh, ay yidhaahdeen waxay ku qaban jireen electrical wire bay ku qaban jireen sacqa kahrabaa'iya soo garmaysid ayay ku qaban jireen haddii iyadaa u karin jirtay iyadaa guriga nadiifin jirtay iyadaa caruurta iskuulka keeni jirtay iskuulka ka soo celin jirtay wax walba iyadaa qaban jirtay laakiin waxay ugu dareen dil iyo dhib iyo inay xuquuqdeedii ay ka qaadeen ilaa ay gaadhay heer ay indhabeeshay ay indhabeeshay gabadhi yareed cadaabkay ku hayeen iyo electrical shockskii ay ku qabanayeen bay indhabeeshay khalaas markay dhabeeshay iyo iyagii waxba uma qaban karayso way ka maarmeen deetana way fasaxeen markay ka tagtay ayaa inankoogii ayaa jaamacaddu galay oo carurtii soo gerisay weeyaan jaamacaddu galay jaamacaddii markuu ka baxay ayaa wuxuu guursaday inan aad iyo aada u cajabisay oo qurux badan waxaa u dhashay wiil baa u dhashay laakiin wiilkii markuu dhashay waxaa la ogaaday inuu indhala yahay acmaa hooyadaa ka sheekeynaysaa inanka hooyadii ah. waxay ku leeday inankaygii markuu dhalay inan indhala ayaa noloshiibaa mugdi nagu noqotay gurigaygii ayaa waxaa ka dhex baxay farxaddii iyo ma garanaysaa yacnii wanaagoo dhan baanu weyni ilma aan ayuu ahay oo indhale oo acmaa waxay noqotay dhibaato weyn oo nagu soo korodhay haddana waxay idhaahdeen malaha ilmo kale ayaa inoo dhalan doona inankoogiiba haddana waxaa loo dhalay gabar baa loo dhalay inan baa loo dhalay dhakhtaradii markay dhalatay waxay idhahdeen waa inan caafimaad qabta wax aragta oo wax dhibaatina ma jiraan aad bay ugu farxeen laakiin toddoba bilood kadib ayaa waxaa arkeen inantii yareed oo dhinacuun eegeysa oon indhahaygii bidixii midiga aanay eegeyne markay jeesataba dhinacuun bay eegaysaa un dhakhtarkaa la geeyey dhakhtartii waay dhakhtaradii waxay idhahdeen way indhabeeshay way indhabeeshay xusuusna waxay inantii u shaqeynaysay waxay ku samayn jireen ilaa ay indhabeeshay gurigoogii baa wuxuu noqday guri murug iyo tiraayo ay buuxisay dhinaca kasta waxaa kaga soo furmay walbahaar iyo noloshii oo ay magaranaysaa maxay too leeyihiin wejigeygii wanaagsanaa ee quruxda badnaa ay arki waayeen aabbihii inantan dili jiray ee cadaabi jiray isaga waxa weeyaan wuxuuba galayba xaalad nafsaaniya ilaa la dhigay dhakhtarada dadka waalan dhakhtarada dadka waalan eeg ikhwani yani aljaza mi aljazau min jinsi alcamal a ah. wixii ay ku sameeyeen inantaa yare miskiinadda ah ee weliba ushaqaynaysay ee u adeegeysay ilaa indhabeeshay iyagii kusoo noqotay haddii dad dacafii aada adugu u talinayso iska ilaali inaad dulmido waayo dulmigu adugu kuu soo noqon doonaa <clears throat> dhinaca <clears throat> in dadka xoolahoo la dhaco <clears throat> qiso ayaa jirta ay culimadu sheegeen oo macruufa waxay ka dhacday magaalada baqdaad <clears throat> qisadani waxa ay sheegaysaa nin wasiira nin wasiira wasiirku taban markaa amiirka uu ka hooseeya amiirku isagaa meesha haysta laakiin nin wasiira sida wasiirada maanta ayaa dadka xoolahooda ayuu dhici jiray ah, dadka xoolahooda ayuu dhici jiray oo mu naxariisan jirin islaam weyn oo da'ah oo odaygayga dhintay oon inama iyo carruur aan lahayn ayaa beer buu ka dhacay masraca beerteedii ayuu dhacay markuu beerteedii dhacay <clears throat> ibnu furaad baa la jiray wasiirkaasi ibnu furaad ayaa way u timid say ku tiri war miskiin baan ahe miskiinad baan ahe beertaydii ii soo celi ka waxaa ka fakan weyday islaan cajuusa cajuusadoo daa ka fakan weyday ibnu furaado beertaydii sii oo ii soo celi maya iska tag beeraan ku siinayaa ma jirte albaabkayga iyo xafiiskayga hortiisana ka dhaqaaq iskana ma garanaysaa tag weliba caniidnimadiisa iyo kibirkiisa aawadeed ayaa wuxuu ku yidhi xitaa haddaad doonaysid buu yidhi habeenka geligii dasam geligiisa dambe ihabaar fi sillat alakhira xitaa haddaad doonaysid habaar axad alculamaa ayaa majliskaasi fajiyey wuxuu yidhi jirkaygii oo dhan baa jiro oday min hawli maa ra'ayt waxa lai anigii baa cabsaday buu ninkaasi taxaddiga iyo kibirka ku jira ee ka gaadha inuu leeyahy ah beer baabaad weydiisanaysaaba orodoo ilaahay bari caawa marka ay geliga dambe gelinka dambe tahay ee dadka saalixiinta ilahay utukanayaan xilligaa ilaahay bari oo habaar ay ka tagtay subxaan allah waxaa la yidhi bil dhan ayay habeenkii intay kacdo geniga dambe ayay habaarisay bil dhan ayay idhaahayd allahuma alayka bibni furaat allahuma alayka bihi ibn furaat ilaahow boqongo ilaahow iga aargud ninkaa wasiirka daalimka ah waxaa dhacay ninkii <clears throat> xaakimkii iyo amiirkii ayuu ilaahay ku salliday saa wuxuu jaray horta shaqadii waa laga eriya labada gacmood u ka gooy labadii gacmood buu ka jaray amiirkii ilahay waa ku sallidee shaqadiina waa laga qaaday wuuna e, e, e, wuuna maxay tole ihaaneeyey oo dulleeyey wuuna shaabogeyey islaantii baa soo agmartay ninkii wasiirkaa shalay oo ah qooqaye xuquuqda dadka bini-aadmigaa maalinkaa maanta ah xoogka ku qaadanayay wallahi casrigana ikhwaani yani si aad ogtihiin waxaa la arkay dad badan oo daalimiin ahaa oo waxay ku dambeeyeen la arkay waa la arkay waa la arkay waxay ku dambeeyeen iyo caaqibadooda waxay noqotay iyo kibirkoogii iyo qooqoogii inaanu meel la gaarsiin waa la arkay markay aragtay isagoo xaaladaa ku jiraa ayaa waxay tihi ida jaara alwasiiru wakatibaah waqaadi اlardi ajxafa fi اlqaضاء fawaylu uma waylu uma waylu liqaadi اlardi min qaadi الsama ida jaara alwasiiru wakatibah ida jaara alwasiiru wakatibah haddii wasiirka iyo labadiisa kaatib oo xuquna waa inayga lahayn nin daalim ma garanaysaa ha u noqon xaajib iyo kaatib iyo iyo acwaa acwaan ha u noqonina dhaalimiinta a ah, odhan waxa weyn waa in adeerkayo aniga isba bartaagaya in adeerka ku tilmaamay beritoore hadduu in adeerkaa yahay iska bari yeelo iskaga fogow ah. ida jaara alwasiiru wa kaatibaah haddii wasiirka iyo acwaantiisu ay xadgudbeen oy jawr ku dhaceen oy dulmi ku dhaceen weeyaan haday dulmi ku dhaceen wa qaadi اlardi ajxafa fi اlqaضاء qaadiga dhulkuna uu ku xadgudbay yani asrafa fi اlqaضاء xukunkii uu ku xadgudbay fawaylu uma waylu uma waylu hoog baa u sugnaaday oo hoog baa u sugnaaday oo hoog baa u sugnaaday liqaadi اlardi min qaadi الsamaa xaakinka dhulka hoog baa ugu sugnaaday xaakinka samada oo ilaahay subxana wa tacaala ah marka ninka qaadigii ninka daalimkii meel allaale meelu tegayo iyo meelu ku badbaadayo ikhwaani marnaba ma jiro waay <clears throat> suurado badan ayaynu aragnay dadka daalimiinta ah si ay ku dhammaadeen markaa dhowr mithaal ayaan idinla ina wadaagi doonaa kuwo badan oo kamid ah waxaad ku aragteen kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala oo ilaahay inooga sheekeeyey qisaskoogii waxaan soo hadal qaadi doonaa fircoon oo fircoon wuxuu ahaa nink ninkii kibray ayuha alikhwa ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahli ahlaha shiyacan ystadcifu طaئfaة minhm yudabixu abnaءahum wayastaxyi nisaءahum inahu kana min almufsidiin saasaa qisadiisi lagu soo gebagabeeyey inahu kaana min almufsidiin fircoon wuxuu ka mid ahaa kuwa dhulka fasaahaadiya ana rabbukum alaclaa buu yidhi ilaahnibuuba sheegtaba fircoon ilaahay muxuu markaa qisadiisii laga sheegay ilaahay subxana wa tacaala waxa uu yidhi faakhadnaahu wajunuudahu fanabadnaahum fi lyami fandur kayfa kana caaqibatu alimiin faahadnaahu فأخذناه وجنوده waanu qabanay isagii askartiisiiba kuwa acwaanta ظaalimiinta ah ظaalimka marka la qabto iyagana waa la qabanaya oo ظaalimkun maaha iyaguna way fakan doonaan ma aha فأخذنaahu وجنوudahu isagii askartiisiibana waanu qabanay فنبذناهم فطرحناهم في اليم badda ayaanu ku tuurnay fandur kayfa kana caaqibatu الظaalimiin ee fiiri oo eeg sida ciribta kuwa dhaalimiintu ay noqotay waxaa kaloo aynu sheegi doonaa abraha oo ah boqorkii kibray ee intuu kaniisad weyn magaalada sanca ka dhisay doonay inuu carabta ka soo leexiyo xajka ay u xajiyayaan ilaa bayt illaahi alxaraam a intuu qorxiyey kiniisad weyn magaalada sanca ayuu carabtii buu yidhi soo usoo xajiya xalkayga ha u xajiyina maka u xajiyina laakiin ilaahay baa ku ibtileeyey in ninuu gubay oo weliba waxaa la yidhi intuu galay ayuu nijaaseeyey intuu ku saxarooday ayuu saxaradii saxaradiisiibu gidaarada kaniisadii berberiyey abraha wuu cadhooday wuxuuna ballan ku galay inuu ciidan weyn oo maroodiyaal ku jiraan intuu kaxaysto uu kacbada ilahay soo burburiyo kacbada ilahay soo burburiyo o adeega waxaa ku dhacday idinka sheekeen maayo yani dayran abaabiil ayuu ilaahay subxana wa tacaala kusoo diray oo ma garanaysaa in dishay isagiina wuu soo yani <clears throat> caymaday dabeetana waa kii ku dhintay maalinka maanta ah eh, aan nolosha aan kusii waarin aalimiinta ikhwani waxaa kamida <clears throat> casrigan ina soo maray kamaan atatork ninkii khilaafadii islaamka ahayd burburiyey wuxuu ahaa <clears throat> alkhilaafa alcuhmaniya wuxuu ahaa nin nebiga sala allahu alay cadaawad badan u hayey wuxuu ahaa nin diinta islaamka neceb wuxuu ahaa nin islaamnimadii atraagta bedelay luqadii turkiga ee af carabiga ka qurneed buu xuruufta laatiniga uu ku bedelay <coughs> masaajidkii weyna ee sufia ayuu museum ama matxaf uu u bedelay <coughs> ciidihii ayuu dadka iska hortaagay wuxuu yidhi yani xitaa dharkii islaamka lama xidhan karaayo madaaristii qur-aanka ayuu xidhay waxa weya hawiyadii iyo astaantii islaameed ee mujtamaca turkiga oo dhan buu bedelay laakiin waa maxay ilaahay subxaana wa tacaala cudur xun ayuu ilaahay ku ibtileeyey saddex sannadood uu la tawaawacayay wuxuuna ku dambeeyey inuu si xun dhintay waxaana hubaala aalim aalim walbaaba hadduuna xuquuqda addoomaha ilaahay aanu celin ikhwaani waxa weeyaan wuxuu ku dambayn doonaa yacni si xun buu u dhiman doonaa in caaqibada dulmigiisana adduunyadan ayuu ku arki doonaa ogaada ikhwaani ilaahay subxaana wa tacaala yaa cibaadii buu inagu leeyahay inii xaramtu الظulma calى nafsii wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu aلظulmu ظulumaat dulmigu waa mugdiyo maalinta qiyaamaha ee ha layska ilaaliyo naftaada ha dulmiyin oo macsi ha ku dulmiyin xuquuqda ay dadku kugu leeyihiinna inta ay goorgoor tahay iska celi oo maalinkaa maanta ah dadka xuquuqdooda sii <clears throat> Eh, oo qofnaba <clears throat> xuquuqdiisa ha ku xadgudbin ah, qofna xuquuqdiisa ha ku xadgudbin eh, waxaad ahaataa qof saani u socda aakhiradiisa ka fikiraya ilahay dhammaanteen ba xaqahayna waafajiya ikhwani wajazakum اllahu khayra wasalaamu عalaykum waraxmat اllahi wbarakatu